رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر wuxuu baabu yahay alsaa'imi ruuxii soomanaa oo yatamadmadu luqluqanaya aw amase yakhtasilu qabaysanaya min alxari kulaylka darti macnaheed waxa weeye tarjamada ruknigeeda hore wuxuu ula jeedaa ruuxa sooman hadduu luqluqdo soonkii ma ka jabaya tarjamada ruknigeeda labaadna wuxuu ku saabsan yahay haddii uu qabaysto oo intuu kululaado uu qabaysto soonkiisa wax ma yeelayaa waay can cumara radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi hashashtu waan nashaaday buu yidhi yowman maalin yani hashasha waxaa la yidhaahdaa idaa nashata wartaaxa baa la yidhahdaa markuu xoogaa firfircooni iyo uu dareemo iyo nashaad iyo ayaa la yidhaahdaa hashasha hashashtu waan nashaaday buu yidhi yowman maalin faqabaltu markaasaan dhunkaday wa ana aniga oo saa'imun mid sooman ah fa ataytu nabiya nebigaan u yimi sal alla alay wasalam faqultu waxaan idhi sanactu waxaan sameeyey alyowma maanta amran arrin baan sameeyey cadiiman oo weyn oo maxaad samaysa qabbaltu waan dhunkaday buu yidhi wa ana aniga oo saa'imun min sooman ah anoo sooman baan dhunkaday tabcan xaaskiisuu ka wadaa saas daraaddeed khalad weyn baan galay maanta faqaala wuxuu yidhi rasuululahi sal lay waslam rasuulku wuxuu ku yidhi ara'ayta bal ka waran low tamadmadta haddaad luqluqato bimaa'in biyo aad ku luqluqato wa anta adiga oo saa'imun sooman qultu waxaan dhi buu idhi laa ba'sa wax dhib kuma jiro bidaalika arrinka saamu qore Mm. ra'ayta bal ka waran buu nabigu ku yidhi sal lay wasalam low tamadmadta haddaad luqluqato bimaa'in biyo ku luqluqato wa anta adiga oo saa'imun sooman bal ka warran buu yidhi soonkuma kaa jabaya qultu waxaan idhi buu idhi laa ba'sa wax dhibma kuma jiro bidaalika arrinkaas wax dhiba ma leh haddaad luqluqatood kadibna biyihiiska tufto soonkaagii dhib ma gaadhayaan idhi buui fa qaala markaasaa hade maxaybaa marka marba hadii luqluqashadu ayna soonka kaa jabinaynin dhunkashaduna waa luqluqashada jimaaca waay marka iyaduna soon kaama jabinayso fafiima wey macnaha fafiima maxay dhexdiisa buu soon jabayaa marka maxay dhexdiisa ayib rawaaxa wariye axmed baa wariyo abu daawuud xadiidkaasi waxaa saxiixinaya ibnu khusayma ibnu xibbaan xaakim cabdilxaq alishbiili alimaam dahabi sheekh albanina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa jayid calaa shari muslim eh, nebigu sal lay wslam waxaa la yidhaahdaa eh, mxuu ahaay qiyaas baa la yidhahdaa laba shay oo isku mid ah oo midna ay kuu caddahay midna ay kuu caddayn ayaa labadoodii laysku ka ekaysiinaya marka cumar wuxuu yaqaanay oo uu ogaa ruux soomani hadduu luqluqdo inayna luqluqashadaasi soonkiisa jebinayn laakiin wuxuu yacni uusan ogayn dhunkashadu inaysan soonka jebinin markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lla lay wasalam haddaad luqluqato miyuu soonku kaa jabayaa maya dee haddaad dhunkatana soonku kaama jabayo maxaa yeelay waa isku mid dhankay isaga mid yihiin waa waxay isaga mid ka yihiin luqluqashadu cabbitaankay bilow u tahay waa furihii cabbitaanka soo ma markaad wax cabbayso soo inaad afka geliso maa shayga markaad afka geliso marxalada ka dambaysa waa inaad liqdo marka furaha hore wixii la cabbayo waa in uu afka galo luqluqashadu marka waa miftaaxii iyo furihii cabbitaanka sooma ayib ma jabisay marka soonkii maya dhunkashaduna waa furihii galmada hordhac waxay u tahay galmada maadaama luqluqashadoo hordhac u ah cabbitaanka ay jabin weyday dhunkashaduna galmadii bay u tahay oo iyaduna ma jabinayso waxa jabinaya waa galmada iyo cabbitaanka labadaasi way jabinayaan laakiin labadoodaba hordhacoodu waa isku mido tanna cabbitaankana hordhac waxaa u ah luqluqashada galmadana waxaa hordhac u ah dhunkashada labada hordhac marka ma jabiyaan tan haddaad garatay taa kala middhig wey marka saasuu nabigu isu saaray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaana deliishanaya oo xadiidka si kale u deliishada culimada sugta qiyaaska qiyaasku waa daliil ka mida ah adilada sharciga jamaahiiru ahlilcilmi baana qaba nusuus baana runtii cumuumkeeda ku tusaysa qiyaasku inuu mashruucu yahay markuu qiyaas saxiixaya almuhim xadiidka waxaa loo deliishanayaa oo muxuu ahaayey hadda meesha loo keenay inaynan luqluqashadu soonka jabinaynin saas way macnaha laakiin eh, muxuu ahaay iyada iyo sandaarsiga iyo waa inuu ruuxa soomani uu aad uga taxadaro oo xadiidkii laqiit ibnu sawra cinda ahli sunan ayaa nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam wabaaliq fi listinshaaq ila an takuuna saa'ima sandaarsiga ku xeel dheerow inaad sooman tahayba mooye yacni luqluqashada iyo sandaarsiga iyo haddaad aad ugu sii xeeldhaarato adoo sooman inay kugu cararaan baa laga yaaba oo biyuhu kugu fakadaan ku talagalla'aan taasaa marka laga taxadaraya ayb waxay culimmadu isku hayaan haddayba dhacdo ruuxu isagoo weysaysanaya hadduu luqluqdo waana sooman ama uu sandaarsadoo biyihii ku cararaan isagoon ku talagashanayn laakiin biyihii baa ku fakaday wuu liqay ma jabayaa soonkiisu ma jabaya isku hayaan inuusan jabaynin ayaa wuxuu yahay madhabka axmed iyo isxaaq awsaaci shaafici asxaabtiisa qaar ka mida ayaa waxay qabaan ma jabayo oo muxuu u jabi waayey waa khata' bay dhaheen laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na marka khata'a waxaa la yidhaahdaa wax si ku talagalla'aana kaaga dhaca waxaadan ku talagelin oo kaa dhaca halmaanka iyo ba marka labadoodu waa isku xugumo wixii adoonka saa uga dhacay ma jebinayo soonkiisa saasay leeyihiin qolyaha khilaafsan marka waad garanaysa wa can abi bakrata bni cabdiraxmaan can rajulin nin waxaa laga warin oo min asxaabi nabiy nabiga saxaabadiisa ka mida sal ley dhunkashada way inoo imaan doontaa baab ku keeni doonaa iyada wax weeyaan ruuxa sooman dhunkashadiisa isla darsigeenna caawa ku imaan doona wacan abi bakrata bni cabdiraxmaan can rajulin nin wuxuu ka warinaya min asxaabi nabiy nebiga saxaabadiisa ka mida sal lay slam qaale wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay annabiya nebiga sal lay wasalam oo yasubu shubaya almaa'a biyaha calaa ra'si madaxiisa korkiisa ku shubaya min alxarri kulaylka dartii walxaal huwa nebigu saa'imun mid sooman uu yahay isagoo sooman hawaduna ay kulushahay kulaylkaa dartii isagoo biyo isku shubayaan arkay buui rawa axmed baa wariyay abu daawuud kadalika maalik iyo nasaa'i baa fi lkubra ku wariyey maalik baa soo saaray fi lmuwa nasaa'ina fi lkubra xaakim iyo bayhaqi qayrkood ba way warinayaan waxaa saxiixinaya alxaafid ibn cabdilbar sheekh albani iyo qayrkoodba way saxiixinayaan ayb wuxuu kutusayaa xadiidku inuu ruuxa soomani biyo isku shubi karo biyahaasi ama jidhkiisa ha wada gaadheen ama qaar ka midaba jidhka ku ekaadeen inuu qabaysan karo oo biyo isku qaboojin karo oo biyo isku shubi karo sidaa xadiidku ku tusaya ayaa wuxuu yahay madhabuljumhuur waasey culimmadu badan yihiin saxaabada qaar ka midana way ka sugan tahay markay kululaadaan ayagoo sooman inay biyo madaxa isaga shubi jireen way banaantahay marka qabayskaasi aad qabaysanayso ama biyaha isku shubayso haduu waajib yahay iyaduaaba waajiba ah laakiin xataa inaad iska qabowsato ama qabays sunnaa iska qabaysato ama mid caadaa iska qabaysato wax diidaya ma jiro ama gelin hor ha ahaado ama gelin dambe ha ahaado kala qaad ma saas man baabu ruksati ruksadii buu baab u yahay fi lqublati dhunkashada la rukseeyo lisaa'imi loo ruqseeyo ruuxa sooman ilaa liman cid mooyaane yakhaafu baqaya calaa nafsihi naftiisa korkeeda u baqaya mooye in loo idmo oo loo fududeeyo ruuxa sooman inuu dhunkan karo xaaskiisa ama xaaskuba ninkeeda dhunkan karta waay ilaa ciddii naftiisa u baqaysa mooye oo uga baqaysa dhunkashada kadib inuu dhunkashada ku ekaan waayo oo ay la taraaraxdo oo marka hawshii cuslayd uu ku dhaco ruuxii sidaa naftiisa uga baqaya mooye in ay la ruqseeyo oo loo ogol yahay oo shareecadu sahashay dhunkashada can ummi salamata radi allahu tacaala canha ana rasuula allahi sal allahu calayh waalih wasalam rasuul alle kaana wuxuu ahaa yuqabiluhaa ummu salama midkii dhunkaduu ahaan jiray wa huwa isaga oo saa'imun sooman muttafaqun calayhi yani ummu salama oo xaaskiisa ayuu nabigu dhunkan jiray sal ley waslam isaga oo sooman ayb wacan caaisha radiallahu tacaala canhuma qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sal allahu alayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu ahaa yuqabbilu mid dunkada wa huwa isaga oo saa'imun mid sooman ah wa yubaashiru wuxuu ahaa mid taataabta wa huwa isaga oo saa'imun mid sooman ah walaakinahu kaana wuxuuse ahaa amlakakum midka idinku hanashada badan liarbihi xaajadiisa dantiisa baahidiisa iyo xaajadiisa yani midka idinku hanasho badan buu ahaa oo iscelin kara way macnaha liarbihi haddii la yidhaahdo oo hamsada la kordhigo xaajaday noqonaysa haddii hamsada la hoos dhigo liirbihi la yidhaahdana xubinkay noqonaysa xubinka taranka cudwigay noqonaysa markaa marka xubinkiisa taranka midka hanasho badan buu ahaa ama xaajadiisa midka hanasho badan buu ahaa labadaba xarakaday ku xidhanta rawahu ljamaacatu baa warisay jamaacadaa warisay ila anasaa'iya nasaa'i mooye ah eh. ayib wa yubaashir a yuqabil wa yubaashir labada labada lafdi waxaa u dhaxeeya cumuum iyo khusuus mubaasharadaa ka guda weyn yani kana yubaashir waxaa la yidhaahdaa mubaasharada iltiqaa'u lbasharatayn labada jid oo isgaadhaa la yidhaahdaa mubaasharada dhunkashaduna way ka khaasan tahay oo dhunkashada waxaa la yidhaahdaa jidhka qaybo ka mido khaasa ayaa dhunkashada taqbiilka ama oo mubaasharada hore uma camma saas macnaha yani kaana yuqabil wa yubaashir waa laba kelimoo kala guda weyn marka yani wax weeyaan isku mid maaha labadaba wuu samayn jiray nebigu isagoo sooma sal lay slam wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan kaana nebigu wuxuu aha sal lay slam yuqabilu mid dhunkada fii ramadaana ramadaan dhexdii wa huwa isaga oo saa'imun sooman rawaaxa wariye axmed wa muslim halka riwaayadani waxay inoo kordhisay soonka nebigu isagoo sooman uu dumarkiisa dhunkanayay inuu soon waajiba ahaa oo lafdigaa fii ramadaana waxay saaraysaa ninkii ku soo gabban lahay oo dhihi lahaa dee soonku soomanaa sunnu ahaa annagana waxaan diidannahay soonka waajibkaa weye ninkii warkaa dhihi lahaabaa lafdadani diidaysa fii ramadaana soonkuu sooman waajib buu ahaa wey macana ayb وعan cumar bn abi slma أnnahu isagu sa'la wuxuu weydiiyey rasuul اlahi sl lay wslam rasuulka wuxuu weydiiyey ayuqabilu ma dhunkan buu rasuul ilaahi asaa'imu ruuxa soomani ma dhunkan kara oo xaaskiisa ma dhunkanaya wey faqaala nebigu wuxuu yidhi sl lay slam lahu isaga wuxuu ku yidhi sal weydii haadihi tan weydii liummi salamata ummi salama uusaa ku leeyahy yacni xaaskiisii ummu salama oo la fadhida yuu wuxuu ku yidhi tan warsa buu ku yidhi tan warso fa ahbarathu markaasay u sheegtay anna rasuula allahi sal lay slam rasuul alle yafcalu inuu sameeyo daalika arrinkaa iyaduna way jawaabto waxay ku tidhi war nebigu saasuu sameeyaaba isagaaba isagoo sooman dhunkadaba warbaayaaletnabigiibaa sameeyaba haddii la yidhi waa jawaab kaafiya ah. fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka intii muusan kaga hadhinin wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka qad hafara allaahu alla waa dhaafay laka adiga maa taqadama wixii hormaro min dembika dembigaaga iyo wamaa ta'ahara wixii dembeeyeyba maadaannu annagu kula midnahay wa adigoo wax walba laguu dhaafay wixii horay kaaga dhacay iyo wax dambo dhanba ilaahay kuu dhaafay iyo annagoo dembiilayaala maa isku mid noqon kara halkaasuu haddana mariyey fa lahu markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay sl qaala nebigu wuxuu yidhi lahu isaga ku yidhi amaa wallah ilaahay baan ku dhaartay innii anugu la atqaakum midka isu ilaalin badan baan ahay la atqaakum midka yani isdhowridda badan baanahay ahay lilaahi ilaahay dartii wa akhshaakum idinku cabsi badan lahu alle in cadaabka allihi cadhadiisa layska ilaaliyo oo laga baqaayo anaa idinku badiyo wa bimacnaa meesha maxay ka saaraysaa macnaheedu ma aha haddii ilaahay ii dembi dhaafay dembi horiyo dembi dambe in aan yacni fasaxnahay oo waxyaale laga fiican yahay aan iska samayn ma aha afalaa akuunu cabdan shakuurantay la midta bal anigoo dembigii horiyo kii dambeba la ii dhaafay haddana aniga idinku cabsi badan idinku taqwo badan meesha wuxuu meesha kaga saaray nabigu sal ley wasalam hadal dad badani ay ku wareegaystaanoo markii la yidhaahdo war nebigaas sidan yidhi iyo nebigaas sidan sameeyey ayaa waxay kulma nebigu kalana annaga ah, annagu dembiilayaal baanu wuxuu rabaa inuu khilaafo nebiga sal ley slm inuu jid kala jeexduu rabaa oo bidca la yimaado markaasuu wuxuu ku leeyahay oo de ma nebigo kalaa ma nebi baan nahay waa loo dembi dhaafay warkaasi horaaba loo afjarayba ah, waa horaa la yidhi haddana waa la afjaray nebigu wuxu uhi sal lay waslam ha la ii dembi dhaafo haddana marnaba ma gaari kartaan alla ka cabsigayga sidaas man ayb rawahu muslim baa wariyey wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka ana afcaalahu nebiga afcaashiisu ana afcaalahu xujatun inay xujata nebiga afcaashiisu inay xujatahu daliil tahay ayaa ku sugan oo xaggii kaga sugan markay tidhi ummu salama soo umu salama markay ku tidhi cumar markay ku tidhi wiilka cumarah nebigaas sameeya nebigaas sameeya bimacnaa nebigaas sameeya waa xujo ku filan marka nebigaa yidhi maysadhiina waxay tidhi nebigaas sameeya ficilka nebigu marka waa daliil waana xuj leanna waxa weye sunnada nebiga waxay tahay ama waa qowl ama waa ficil ama waa taqriir wixii uu ku hadlo waa sunno wixii uu sameeyo waa sunnadiisa wixii agtiisa lagu sameeyo uu ka aamusana iyadana taqriir baa waa qayb sunnada ka mida ah. marka ficilkiisu inuu xujo yahay layskuma khilaafsan ayib hadalkama taagna masalada iyada axaadiistaasoo dhan marka waxay tilmaamaysaa in ay bannaan tahay dhunkashadu ruuxa sooman inuu wax dhunkado in ay bannaan tahay ayib laakiin xadiidka hore ee ee caaisha xadiidka labaad ee caaisha waxay tilmaamaysaa cidda loo ogol yahay dhunkashada waa ciddii sidii nebiga sal lla alay wasalam isu celin karay oo kale isu celin karta cidda naftiisa hanan karta oo isxakamayn kara oo dhunkashada uun intuu ku gaabsado inta aan dhaafaynin ruuxaasaa loo ogol yahay dhunkashada iyo tataabashada arrinkaasay ishaaraysaa caaisha markay leedahay walakinahu kana amlakakum liirbihi aw liarbihi taasay tilmaamaysa ayib waxaa xoojinaya hadalka caaisha radi allahu tacaala canha xadiidkan ka dambeeyaa xoojinaya xadiidkan soo socda oo kan ah waa abi hurayra anna rajulan ninbaa sa'ala nabiya nebiga weydiiyey sal lay waslam can ilmubaasharati taabashada lisaa'imi u sugnaatay ruuxa sooman taabashada uu dumarka taabanayo oo jidhkoodu isgaadhayo ayuu nebiga weydiiyey sal lay slam farahasa markaasuu nebigu u ruqseeyey u ogolaaday lahu isaga waataa taaban kartaa baa yidhi ayb wa ataahu waxaa u yimid aakharu nin kale fa nahaahu waa u diiday nebigu canhaa xaggeeda ah, nin kale meeshii yimidoo waxa la yidhi adiga ha taabanne agteedaa marin baa le hau dhawaane ayb fa idaa markaaba alladii kii rakhasa u ruqseeyey nebigu lahu isaga uu ruqseeyey shaykhun waaba nin oday ah. wa idaa markaaba alladii kii nahaahu u diidayna shaabun waaba dhallinyaro haddaaban saa u fiirinnaba ninka loo oggolaadayna waa nin oday ah ninka loo diidayna waa nin dhallinyaruu noqday rawahu abu daawuud baa wariyey wakadalika bayhaqi iyo axmed baa wariyey xadiidka wuxuu leeyay sheekh albani caleyh raxmatullaah markuu turuq dhowr ah ku soo arooriyey wuxuu leeyahay alxadiiu bihadihi turuqi alaaa saxiixun cindii turuq dhowra ah markuu ka wuxuu yidhi duruqdaa markii la isu geegeeyo xadiidku wuxuu noqonayaa xadiid saxiixa alfaadiisa qaar ka midana waxaa ku soo aroortay nebigu saxaabadu markuu nebiga Eh, nebigu sal lay slam markuu labada nin ninna yidhi eh, eh, waa taaban karta ninna la yidhi ma taaban karti ayay saxaabadu isfiirfiiriyeen markuu nabigu arkay oo isfiirfiirinaya way la yaabeen macna masaladu waa mid jawaabtuna way kala duwan tahay masaladu waa midoo anoo sooman ma dhunkan karaa waa sidii la yaqaana waxay jawaabtu inay mid noqoto oo labadaba loo diido ama labadaba loo ogolaado marka iyagoo su'aashoodu mid tahayba haddana jawaabtii nebigu iskhilaaftay soo ma tii baa marka waxoogaa waxay keentay saxaabadu inay isfiirfiiriyaan markuu nebigu arkay sal lay sl iyagoo isfiirfiirinaya ayaa wuxuu ku yidhi ashaykhu yamliku irbahu ama yamliku nafsahu ah. yani odaygu xaajadiisa ama xubinkiisa ama naftiisa waa hanan karaa waa iscelin karaa waa amaa ninka dhallinyarada ah hadde waxa weeyaan isagu wax inuu dardaraa dhici karta ayib xadiidkii caaisha iyo xadiidkani labadooda markii laysu geeyo waxay faa'iidaynayaan oo laga fahmayaa haddii danni haalib ah maluhu hadduu u badan yahay ruuxani inuusan iscelin karaynin taataabashada iyo dhunkashadu xaaraan bay ka noqonay min baabi sadi daraa'ic leanna shareecadu waxaa la yaqaanaa cibaadaadka in ixtiyaad loo sameeyo cibaadaadka in loo taxadaro oo cibaadaadka la waardiyeeyo marka ruuxii laga baqayo inuu eh, ku dhaco Eh, ama uu galmada uu sameeyo oon iscelin karaynin hadda markaa waa in iridda horeba laga xidho sooma iridda hore laga xidho tan ninkan dhallinyarada ana waxa loogu diiday laanna waxa weeyaan dhallinyaranimadu waa madinnatu halabati shahwa waaye ah, yacni waa meel ay u badanto la filayo inay shahwadu haalib ka noqoto odaygana maxaa loogu diiday waa madinnatu cadami halabati shahwa waaye odaygiila wixiisii horu usoo dhammaystay waxoogaa yaroo uu celceshan karaa ku laaban soma waxoogaa yaroo uu ka adagya oo uu ceshan karaa ku laaban laakiin ninkan dhallinyarada waxaa laga yaaba baashu inay dardartaa dhici karta oo isaguna wax dardaro sooma marka waa madinna waa madinna laakiin shay mutayaqan ama ah sooma yacani xayfiyaad fara badan bay leedahayoo ruuxa waasiciisa diiniga ah mxuu ahay duruuftiisa waxyaala badan bay u noqonaysa haddii uu ruuxu marka wax wey isleeyahay isma celin kartid halkaa marka waxa weeyaan min baabi sadi daraa'i xaaraan bay ka noqoni marka taabashadiiyo dhunkashadu waa inuu fogaado hadduu u badinayo inuu iscelin karo ishanan karana ama oday ha noqdo ama dhallinyaro ha noqdee markaasi waxa weyaan ahlan wasahla wey markaas waa fasaxan tahay marka sidaas axaadiista marka laysu geeyo laga fahmayaa waxaana sidaa ku tegey oo sidaas mxuu ahay qaba a'immada alimaam sufyaan athawri shaafici iyo hayrkood baa sidaa qaba waana sida axaadiistu laga faa'idaysanayo baabu man asbaxa ayib arrintaa waxoogaa waxay leeyihin waxaa ka hor imaanaysa nebigu sal alla alay wasalam ayuu isagoo sooman dhunkaday caaishana dhallinyaray ahayd sooma caaisha hadduu nebigu sal lay waslam de isagu iscelin karo ficlan isagu naftiisa waa ka adkaa laakiin xaaskiisan uu dhunkanaya haddana dhallinyarada ah ayada nafteedu ma ka adag tahay waa nafteeda way ka adag tahayoo ninka ayaa sidiisaba wax sameeyee haweentu iyadu wax ma hororto hadday horortona waxba uu suurtoobi maayo soo maa marka nafteeda iyada way celin kartaa waa ee waxa laga hadlaya waxa weeye amay dhunkashadaa uu dhunkaday ay biyo ka imaan karaan halkaasay qaarkood marka ishkaal waxay ka keenayaan oo caashoo dhallinyaro aba waa la dhunkadae xadiiskan dhallinyarada u diidahaya see waafajina marka waxaan dhahaynaa ilan caaisha nebigu markuu geeriyoonahayay sal alay waslam siddeed iyo jirtay soo ma gabdhuhu xilligay ugu xoog baydnayihiin bay macnaha siddeed jir buuba kaga dhintay nebigu sal alay waslam gadaashiina wakhti dheer bay sii nooleen marka adiga waxa la leeyahay oo macnaha jawaabtu noqonaysa yacni isku mid ma ahoo waxa laga cararayo waa galmada weyn galmada weynna dee maba suuroobi kartaba ilaan xaaskiisa nebigu markuu dhunkanaya labadii camaliyadii isagaa qayb ka ah sooma marka maba suroobi kartaba saas daraaddeed baan lagu caaridaynin waxay imaanaysaa dhallinyaranimo looguma diidana laakiin dhallinyaranimadu markay ka dhalanayso inuusan iscelin karin saa umbaa macnaha muhimmadu waa ta baabu man asbaxa ruuxii waa bariistay buu yahay junuban isagoo janaabo qaba wa huwa isaga oo saa'imun haddana sooman waagaa u barya isagoo janaabo qaba waana sooman janaabadu waxay dhici kartaa xalay inuu reerkiisa arkay baa dhici karta oo isagoon qabaysanin waagu u baryay ama waxaa dhici karaysaba in uusan xaasba arkin inuu isku junubay oo qarow iyo riya iyo janaabo saa ugu dhacday kadibna waaguu baryay isagoon qabaysanin soonkii ma wadanayaa mise janaabadaa xalay ku dhacdeen weli laga qabaysanin soonka maalintii awaa diidaysaa kay tahay can caaishata radi allahu tacaala canhuma ana rajulanin ayaa qaala wuxuu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahyow tudrikunii waxa igu timaadda asalaatu salaaddii baa igu timaadda isoo haleesho baa igu yimaado we wa ana aniga oo junubun janaabo qaba fa asuumu ma soomayaa wa salaadii subax baa soo gasha anoo janaabo qaboon weli qabaysanin ee fa asuumu afa asuumu ma soomaya soonkaygii ma wadanayaa we faqaala markaasaa nebigu faqaala rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi wa ana anigana tudrikunii waxaa igu imaanaysa alsalaatu salaaddii baa igu imaanayso wakhtigeedii wey wa ana aniga oo junubun janaabo qaba fa asuumu waana soomi buu nebigu sal lay slm ana igu dhacdaa buu waana soomaa faqultu markaasaa waxaan ku yidhi buu lasta ma tihid milana annagoo ya rasuullah rasuulka ilaah warkii la diiday ogow annagoo kale ma qad afar allaahu alla waa dhaafay laka adiga maa taqadama wixii hormaray oo min dambika ah iyo wamaa ta'hara wixii dib marayba adiga oo kale miyaanu annagu nahay w ilaa adiga wixii dhan baaba lagaa saamaxay ayb faqaala markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam wallaahi ilaahay baan ku dhaartay innii anugu la arju waxaan rajaynayaa an akuuna inaan ahaado akhshaakum ka idinku cabsi badan lilaahi ilaahay wa aclamakum midka idinku aqoon badan bima attaqi waxaan ku bao waxaan alla kaga baqo ka idinku aqoon badan baanahay ama biman attaqi cidda aan ka baqayo allahna anaa idinku aqoon badan ama wixii aan alla kaga baqi lahaa anaa idinku yaqaan yani waxa weye cilmiga iyo camalkaba anaa idinku sito waay cilmiga iyo camalkaba anaa idinku sito ima gaadhi kartaan raw axmed baa wa muslim wa abu daawuud ayb marka salaaddii subax unbuu u qabaysanoo iyadu yani janaabada aan ku asaxayn amaa soonku janaabadu waxba yeeli mayso waa hadday ka hormartay waa hadday ka hormartay ayib وعن cائشhaةa رضي الله تعالى عن cائشhaةa وأmi سلمة رضي الله تعالى عنهma أن النبي نبigu sl اه عليه وسلم kaana wuxuu ahaa bay dhaheen yusbixu mid waa bariista junuuban isagoo janaabo qaba min jimaacin galmo xaggeeda ka janaabo qaba hayra اxtilaamin yani qarow la'aanti junuban min jimaacin hayr ixtilaam yani qarow aan ahayn wey macna yani raya iyo qarow ma ahayne laakiin galmay ka timid waay uma kadibna yasumu wuu soomi jiray fii ramadaana ramadaan dhexdeed muttafaqun caleyh wuxuu inoo siyaadiyey xadiidku soonka noocaasee nebigu isagoo janaabo qaba uu wadan jiray wuxuu ahaa soon waajibo ramadaan bay ahayd ee soon sunna ma ahayn intaasi macnaha iyo lafdigana siyaadinaya ayb wacan ummi salmata radi allahu tacaala canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu ahaa yusbixu mid waa bariista junuban isagoo janaabo qaba min jimaacin galma xaggeed laa xulmin qarow maya qarow maya yacni qarow kama imaanin janaabadiisu waah leanna nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi shayaadiintu kumaynan ciyaari jirin yani qarowgan iyo waxan iyo inta badan shayaadiinta dadka ku ciyaarta laakiin nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xagga rabbi buu maxfuud ka ah inkastoo xagga abiicada bashar buu ahaa bashar buu ahaa basharnimada nebinimaa u dheerayd rasuul buu ahaa laakiin xagga acraadda ibni aadamka ku timaada bashar buu u ahaa waana meesha dadka qaarkood ay quluwigu ka galay waay xadii baanuma saxiixulbukhaariga inuu ahaa oo sharxayay oo ahaa haweenay nabiga sal lla lay in injir ka guraysay marka maalin dhoweydun kambala tegay oo soomaalida kambalada joogtay iyo ardada jaamacadaha dhigatay aan la kulmay ayaa markaan muxaadareed ka baxay baa nin dhallinyaraa ah yimid oo aad u xamaasaysa dagaalsan markaasuu wuxuu igu yidhi sheekh waxaan hayaa buu idhi sawdkaaga oo aad leedahay nebigaa injir laga gurahay haye ma nebiga injirka shaabu igu yidhi xageed ku aragtaa wuxuu yidhi sawdkaagii baan hayaa adoolo injir baa laga gurahay waxaan ku yidhi xadiisku waa sugan yahay nebiga sal la alay nebiga xadiiska waa ka sugan suganya in uu maradiisa injirta ka hagaajisan jirayna way ka suganta wuxuuna ka hormariyey oo xadiiska ka horeeya bashar buu ahaa kabtiisa ayuu tolan jiray oo neefkiisa adhigaa buu maali jiray oo muxuu ahaay maradiisuu injirta ka guri jiray marka waa xadiis cadcad ma nebi maxamed baa injirgeli waaba dagaalsan yahay wiilkii yaraa maalmaha waxaa la sheegay inay suufiyadu meelahan wadwadaanoo war laysgaadhgaadhsiiye way ilaan caamadu sidoodaba haddayna waxaan garanayn jacaylka nebiga ay hayaan iyo qaaridarinta ay hayaan waxyaale waxaa jira markaba qalbigoodu ka soo boodahay haddii la yidhaahda nebi maxamed baa injiri gashay oo injiri laga guray arrinkaasi waa gaal weyn bay ninka sidaas yidhi walla inaysan gaalnimadiis shag ku jira marka war wixii nusuus bay leedahay nabigu bashar buu ahaa salawaatu rabbi waslamu caleyh ilaahay baa karaameeyey oo allah sharfay oo sayidu waladi aadam buu ahaa laakiin maca daalika dhanka basharnimada basharka ayuu kala mid ahaa salawaatu rabbi waslamu caleyh waa taas xadiidka ku imaanaysa marka marka yani waxa weeyaan inuu yani junubo laakiin junubkiisu jimaac buu ka yidbileen dumarkiisu ee kama imaanin qarow kama imaanin lanna inta badan qarowga junubkiisa haaliban shayaaiinta dadka ku ciyaaraysa ayay inta badan ka timaadanabwaxay tidhi marka kaana yusbixu wuxuu ahaa mid waabariistay junuban isagoo janaabo qaba min jimaacin galmo laa xulmin la min xulmin qarow maya uma kadibna laa yuftiru mu uusan afuri jirin walaa yaqdii mana qallayn jirine soonkiisa saasuu ku wadan jiray akhrajaahu muslim iyo bukhaari baa soo saaray kelimada walaa yaqdida walaa yaqdi uma laa yuftiru waa sax bukhaariyo muslim baa wariyey markay la socoto walaa yaqdida muslim baa khaas la abay ah leeyihi dambe bukhaari lama warinin baa laleeyahy baabu man afsada sawma ramadaan janaabada ruux isagoo janaabo qaba inuu soonkiisa wadan karo waxaa qaba culimmada badankood baa qaba bal imaamu nawowi caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay istaqara alijmaacu calaa dalika horay waa laysgu khilaafsanaa laakiin markii dambe waa laysku waafaqay buu leeyahay baabu kafaarati man afsada sawma ramadaana biljimac wuxuu baabu yahay kafaarati man ruux kafaaradiisa oo afsada fasaadiyey sawma ramadaana bisha ramadaan soonkeeda fasaadiyoo buriyey biljimaaci galma ku fasaadiyey ruuxii isagoo ramadaan sooman soonkiisa galma ku jabiyey kafaarada laga rabo ayuu baabu yahay ayib can abi hurayrata radiallahu canha wuxuu tilmaamayaa ruuxu hadduu soonka jabiyo isagoo sooman soonkuna waajib ramadaan u yahay waxa uu soonka ku jabinayaa kala duwan hadduu cunitaan ku jabiyo ama iska mantajin ku jabiyo ama waxyaaba saasa ku jabiyo iyo waxaa kala duwan inuu galma ku jabiyo marka xadiidku wuxuu ku imaanayaa markuu soonka galma ku jabiyo ayaa markaasi muxuu ahaayay kafaaradu imaanaysa taasaa laga fahmaya tarjamada allaahumma culimmada qaar baa waxay leeyihiin marmar baa laga yaabaa ruuxu inuu u xeeladaysto isagoo kafaarada ka cararaya inuu jid dheer u soo maro galmada isagoo maalinnimo ramadaan sooman ayuu rabaa inuu reerka barakeeyo islaanta inuu barakeeyuu rabaa wuxuu og yahay hadduu iyada ku bilaabo soon ku jabiyey inay kafaara ku waajibi muxuu samaynaa marka wuxuu samaynayaa wuu soo cabbi cuntuu cuni ama cabbitaan buu samayn soonkii sooma jabin kadibna hawshiisuu qabsanaya xaggee loo socday cuntadan iyo cabbitaankani waa uun cagtaa la sii mariye waxaa loo socday hawshaa loo socday <laughs> sooma kaasoo kale waxay leeyihiin culimmadu waa qaacidada waxaa la marsiinayaa yucaamalu binaqiidi qasdihi bay dhahaano maadaama ujeeddaduba ay ahayd galmada kafaarada laga dulqaadi maaye waa la saari oo la fiirin mahayo cabbitaan iyo cuntuu ku jabiye maqsadka iyo ujeeddadaa la fiirinaya bay leeyihin halkaasay qaarkood qabayaan laakiin asalku xeeladaaba inay timaado mooyaane asalka waa uun haddii uu galmada toos ugu jabiyo can abi hurayrata radi allahu tacala canhu wuxuu ja'a waxaa yimid rajulu nin baa yimid ila nebi nebigu u yimid sal lla alay wasalam faqaala markaasaa wuxuu yidhi halagtu waan halaagsamay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo halagtu waan halaagsamay yacni waxaa laga qaadan bay leeyihiin inuu kas u sameeyey galmada halmaanna u geynin aqoon darrana u geynin ee inuu ku khaldamo khalad kas uu galay inuu aha inuu halaagsamay buu ka cabiray dembi weyn baan galay w qaala nebigu wuxuu yidhi sal lla lay waslam ahlakaka maxaa halaagay qaala wuxuu yidhi waqactu ku dhacay cala mra'atii xaaskaygaan ku dhacay fii ramadaana ramadaan dhexdii xaaskaygii baan u galmooday ramadaan dhexdiisa qaala nebigu wuxuu yidhi sal lla lay hal tajidu ma kartaa maa tactiqu waxaad ku xorayso raqabatan qoor ku xorayso waxaad addoon ku xorayso ma heli kartaa ama addoonta lafteediiba maleeda aad xorayso ama ma ahe xoolaa ku soo iibiso markaad ku xorayso ma kartaa w qaale wuxuu uhi laa maya qaala wuxuuhi nebigu sal lay fa hal tastatiicu ma kari kartaa an tasuuma inaad soonto shahrayni laba bilood mutataabicayni oo israacraacsanoo isku wada xiga hal maalinoo afura uusan u dhaxaynin qaala wuxuu uhi ma kari karo ah. lafdi kale wuxuu leeyahay yacni waxa ii geeyeyba waa soonkan bisha ah marka bil baaban sabri waaye ma laba bilood baan sabri karaa buu laba bilood isku xigta bil baaban adkaysan waaye marka ma soomi karuu yidhi ayib wuxuu yidhi laa maya laba biloodoo isku xigtana ma soomi karo qaala nebigu wuxu uhi sal lla lay hal fahal tajidu ma heli kartaa maa tucimu waxaad ku quudiso miskiinan oo miskiin miskiin waxaad ku quudiso ma karta ood u qaybiso qaala wuxuu idhi laa maya iyagana waxba miskiin baabanahay qaala wuxuu idhi kadib jalasa waa fadhiista yani waa isaga aamusay nebigu sal lay kadibna wuu iska fadhiistay riwaayo kale waxay leedahay fadhiistaa lagu yidhi fa utiya waxaa loo keenay annabiyu nebiga waxaa loo keenay sal lay wasalam bicaraqin baa loo keenay dembiil oo fiihi dhexdiisa uu yahay tamrun timiri ay tahay ninkii oo meeshii fadhiya ayaa nebiga waxaa loo keenay dembiil timiri ku jirta oo sadaqa ah fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal sadaqayso bi haada kan dembiishan timirta intaad qaadato kax sadaqaysaa lagu bixi qaala wuxuu idhi fahal calaa afqara mina yani fahal atasadaq waay ma waxaan ku sadaqaysani calaa afqara cid ka baahi badan mina annaga cid calaa afqari ma cid annaga naga baahi badan oo qoyskayga ka baahi badan ayaan ku sadaqaysan buu yidhi maba jiraan ayb famaa bayna laabatayha magaalada madiina labadeeda xarro dhexdooda ma ahaanin ahlu beytin qoys oo axwaju ka baahi badan ilayhi kan uga baahi badan minna annaga xagga naga laabataynka waa xarataynka waa xaradana waxaa la yidhaahdaa waa dhulka dhagaxa madmadow leh dhulka buurahaanta dhagaxiisu madmadow yahay ayaa xara la yidhahda dhagaxshiilka la yidhahda marka magaalada madiina waxay ku dhex taallaa laba xara laba xara xara sharqiya iyo xara algharbiya la yidhaahda midna waxay xigtaa dhanka qorax dhac midna magaalada waxay ka xigtaa dhanka qorax ka soo baxa marka magaaladii buu cabirayaa wuxuu leeyahay labadaa dhagax shiil ee magaaladu u dhaxayso dhexdooda waa meeshii magaaladu ku taallay qoys qoyskayga ka baahi badan maba joogaba taanna isagoo yidhi bay ka dhigan tahay magaaladaba ma degana qoyskayga ka baahi badan marka yaan ku sadaqaysan wa aniga in lagu sadaqaystaa ee cid kaloo hadda iga daran siini maba joogaba ayib fadaxika markaasuu qoslay annabiyu nebigu sal lay waslam xataa badad ilaa ay muuqatay nawaajiduhu gowsihiisu ilaa ay gowsuhu muuqdeen buu nebigu qoslay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yacni wuxuu ku qoslay ninka xaalkiisa markii hore isagoo waan halaagsamay oo badbaado raadinahay oo halaagsamayada ku hayuu markii dambena damac baa ka galay waxoogaagii isku badbaadid la yidhi waxoogaagii isku badbaadi la yidhi baa markii dambe damac ka galay marka waa lagu qoslo ibni aadamka xaalkiisa saas marka nebigu marka qaala wuxuu ku yidhi nebigu sal lay waslam idhab tag oo fa acimhu ahlaka reerkaaga sii ah, yusriga shareecada iyo fudaydkeeda kutusiyo kac tag oo qaado dee haddiiba aan lagaaba baahi badnayn reerkaaga un sii buu nebigu ku yidhi ku sadaqayso reerkaaga sii wa fii lafdi ibn maaja ibn maaja lafdigiisa waxaa ku sugan qaala nebigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam actiq xore raqabatan addoon xore qoor xore qaala wuxuu uhi ajiduha ma heli karo qaala wuxuu ku yidhi sum soom shahrayni laba bilood mutataabicayn oo isku xiga qaala wuxuu uhi laa utiiqu ma kari karo qaala wuxuu idhi acim quudi sitiina lixdan miskiinan oo miskiin waakara wuxuu sheegay waakarahu waa sheegay waakarahu xadiidka intiisa kaluu sheegay ayib lafdiga ibn maaja saas wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan dilaalatun tusmo qawiyatun oo xoog badan cala atartiibi tartiibinta yacni in sidaasi loogu kala tartiibinayo kafaarada waxaa kale jira takhyiir iyo tartiib tartiibku waa marka lagu yidhaahdo tan samee haddaad kari weydo tan samee haddaad kari weydo tan samee oo saa lagugu kala dambaysiiyo midda dambe waxay kuu bannaan tahay ta hore markaad kari weydo ta ku xigtana waxay kuu bannaan tahay ta kale markaad kari weydo waa tartiib marka takhyiirkana waxa la yidhaahdaa ama kan samee ama kan samee ama kan samee saddexdooda kii kuu fududaada ka qaado marka saddexda khasle ee kafaaradu ma tartiib mise waa takhyiir xadiidku muxuu faa'iidaynaya daahirkiisa waxaa ka muuqda inay tahay tartiib oo soonka waxaa loo ogol yahay ciddii waaya qor uu xoreeyo quudintana waxaa loo ogol yahay ciddii soonka kari weyda ee markaba adigu dhihi maysid muxuu ahay anugu dee xoolaan haystaaye waxaa ii fudud inaan lixdan miskiin wax kala siiye soonkan halayga layga daayo hawshaasi waxay u taallaa ninkii aan soonka kari karin tartiibkaasi marka ku tusaysaa buuri fiihi dilaala qawiya cala tartiib tartiibkana waxaa qaba in khasaalulkafaara sidaa loo iibinayo sida xadiidka daahirkiisa ka muuqda waa madhab ljumhuur culimmada jumhuur badankood baa sidaa qaba ayb walibni maaja ibn maaja waxaa u sugnaaday waa abi daawuuda abi daawuud fii riwaayati riwaayo kale dhexda waxaa ugu sugan nebigu inuu ku yidhi ninkaa isagaa wasum soom yowman maalin soon makaanahu maalinkaa jebisay booskiisa maalinkaa aad jabisayna bedelkiisa maalin kale soom baa lagu yidhi ayb lafdiga isaga ah waa la ysku khilaafsan yahay sugnaantiisa oo culimmada muxadisiinta qaarkood waxay leeyihiin lafdigani kuma imaanin saxiixaynka iyo hayrkood ruwaadda badankoodna mayna sheegin saas daraadeed waa lafdi shaad ah. maalin soo qalle waa lafdi shaad ay qaarna waxay leeyihiin waa ziyaado in la aqbalo ay tahay maraasiil xoojinaysana way jirtaa way sugayaan mar ayib saasaa laisku khilaafsan yahy ragga xoojiye waxaa ka mida ziyaadadan oo sugaya alxaafid ibnu xajar iyo sheekh albani waxaana qaba alimaamu shaafici iyo kayrkii kafaarada in loo raacinayo la dhahayo maalinna soo qalle maalinkaad jabisayna soo qalle sana waa loogu darayaa bay leeyihi ayib fii lafdi daaraquniy fiihi waxaa ku sugan qaala inuu yidhi halagtu waan halaagsamay wa ahlagtu waanan halaagay ayb anigiina halaagsamay dadna waan galaaftay wey xaaskiisuu ka wadaa ayb ah, qaala wuxuu nabigu ku yidhi sal lay slam maa ahlakaka maxaa ku halaagay qaal wuxuuhi waqactu waan dhacay ala ahli reerkayga korkiisaan ku dhacay wadakaraw xadiiska waa sheegay wa daahiru haada buu sheekhu yidhi kan sida ka muuqatana annaha iyadu waa xaaskee kaanad inay ahayd baa ka muuqata mukrahatan mid la qasbay ayb oo muxuu yidhi yacni halagtu wa ahlagtu gabadhu inayna mukhtaarad ahaynoonan ayadu hawsha ayna la wadanin baa laga qaadanahay laakiin inuu xoog kaga qaatay hawsha oo kaga dhammaysta taasaa laga qaadan buu leeyahay lafdigan daara qutni oo halagtu wa ahlagtu taasaa laga qaadan buu leeyahay lafdigaasi sugnaantiisa ma garanayo laakiin taqriiban xadiiska turuqdiisa fara badan kuma soo aroorin waana masale khilaafiya oo nebigu ninka unbuu kafaarada ku waajibiyey haweentii ilaniyada lafteeda shaqada waxbay ka qabatae wayna soomanayde aawey kafaaradeedii baa laisweydiinaya maxaa iyada kafaaro loogu waajibin waaya ayib meeshan marka wuxuu doonayaa sheekhu inuu ku yidhaahdo haweentu iyadu mukrahad bay ahayd ee mutaawica maynan ahayn hadday mukrahad ahaydoo uu qasbana dee iyada kafaaro laguma leh soo ma laga doodi uun soonkeedii ma jabay mise ma jabin oo yacnii xataa qaar baa soonkeedaba asixinayaba haddii la qasbo ikraaha yacnii waxay leeyihiin oo xoog wax lagaga qaato soonkeeda way wadani qaarna waxay soonkii waa jabi laakiin ha qallayso laakiin masalada kafaaradu haweenay mukrahad ah kuma waajibayso sidaasuuna nebigu haweenta iyo xaaska loo galmooday uusan iyada kafaaraba u saarin bay leeyihin ayb iyaduna waa masale khilaafiya waa masale khilaafiya oo in haweenayda iyadoo sooman oo soonkuna waajib yahay ramadaan ninkeedu u galmoodo iyadana in kafaaradaasoo kale laga rabo iyadana culimmada badankood baa qaba oo waxay leeyihiin waxa loo sheegi waayay hadda waxaa lagaga kaaftoomay ninkii baa la sheegay axkaamta sharciguna in daliil khaasaba la helo mooye axkaamta ragga lagula khitaabay dumarkana waa u taallaa lianna annisaaa shaqaa'iqu rijaal waa ragga jeexood sidaas daraaddeed shareecada inta badanba ragga ayaa khitaabku u dhacaa dumarkuna waa la wadaagaan axkaamta wixii aynan la wadaagaynin oo kaga gedisan yihiin waa in daliil khaasa la helo oo dhahaya dumarku xukunka ragga kula mid ma aha maadaama marka nebigu ninkii sheegay dee haweentuna waa la mid bay qaar way kala qaadayaanoo waxay leeyihin haweenka aynu kala qaadno oo haweenay mutaawica ah hadday iyadu ogolaatay hadduu doono sasabkuba xaggiisa ha ka yimaado laakiin way ogolaatay hawshii bay wax ka qabatay taa kafaarada hala saaray leeyihin iyo haweenay iyadoo diidan xoog uu kaga qaatay taasee aan waxba la saarin miskiin weeye iyadu halkaana tafriiqaana qaar baa samaynayo haweenka saa loo kala qaado dhahay ra'yi kalaa jira culimmada qaarkood ay qabaan oo dhahaya aslanba dumarka kafaaraba laguma leh ama iyadu mudaawica ha noqoto ama mukrah ha noqoto waxba laguma leh lamaba sheegin bay qabaan aduu masalada haweenka ku saabsan waa masale khilaafiya ila xoog badan ra'yiga kala qaadaya markii la qasbo iyo markay iyadu ay ridaheeda hawsha ku gasho oo hadday markaasi ay mutaawica taho yeesho oo raalli ku tahay in sida ninkoo kale kafaarada la saarayo sidaasaa taqriiban ila xoog badan ila xoog badan waase masala khilaafiya masalada ayb waxaa kaloo culimmada qaarkood ay ku waajibinayaan ninka isaga ah ee towbad towbad oo inuu towbad keeno yacni inuu towbad keeno kafaaradii la yimaado maalinkaa qalleeyo intaasoo dhan baa ku waajibaysanaya towbadda waxaa laga qaadanayaa nusuusta kale ee ruuxii khalad galay ama dembi ka dhacay towbad keen ee qur'aan iyo sunnaba leh taasaa loo deliishanaya iyada saas way macnaha inoo hadhay inaynu dul istaagno ee garannay qoorta xoraynteeda labada biloodna garannay lixdan miskiin hal la lixdan miskiin jumhuurtu waxay qabaan waa culimmada badankoode ee muxuu ahaayey in tirada lixdankii ay muctabar tahay maxaan ka wadnaa waxaan ka wadnaa masaakiinta uu quudinayo waa inayna lixdan ka yaraanin oo haddii uu maalan toban miskiin mid walba uu lix beri wax siiyo ama lix goor wax siiyo waa lixdan goor soo ma laakiin masaakiintu waa imisa ya waa toban waxay leeyihiin sax maaha ama midaaba wuxuu samaynba hal miskiin buuba ku celceliyeyba lixdan beri buu hal miskiin uun maalin walba dharjinahayo qadada ka bixinaya marka waxay leeyihiin muctabar ma ah waa hal miskiin konton iyo sagaalkii kale waa u laaban yihin tirada lixdankee xadiisku cabiray waa in lixdan miskiin ay noqdaan waxaan ayada tirada la sheegin laakiin ay culimmada qaarkood qabaan fidyada soonka ruuxa kari waaya soo ma maalin walba soo lama dhihin miskiin ha quudiyo ayib ma hal ruux buu afurinaya markasta kasta sida dad badani ay sameeyaan hal ruux baa xaafadda ka afura maalin kastuu afuraa markaasuu soddon beri ama sagaaliyo labaatan beri buu xaafadda ka afurahay bas ruuxii waaban baxsaday buu le war hal miskiin baad wax siisa la rabay ama aarka anas ibn maalik markuu duqoobay soddon miskiin buu wax siiyey sidaas daraaddeed tiradu waa muctabar cinda aljumhuur tirada masaakiinta miskiin kasta maxaa la siinayaa miskiinka waa la isku khilaafsan yahay imaam iyo khayrkii waxay qabaan nisu saac la siinaya suus niski waan soo marnay suuska sooma suus niski baa siinaya wax kiile iyo wax yara miskiinkiiba marka waxay noqonaysaa markii laysku daro ilaa soddon kiilo sooma kiiba nuskiilo marka la yidhahdo waxaan dhihi waxaan dhihi lahaa lixdan lixdan kiilo lixdan kiilo bay noqon iyo wax wax dheer oo markii la yidhaahdo nisfu saac laakiin imaamu shaafici iyo kayrkii iyagu waxay qabaan miskiin kasta waxaa la siinayaa mud baa la siinayaa mudku waa suus afar meelood loo dhigay meel ka mida haddaan si kale u dhigno waa kiilo niskeed waay waxyar baa ku darmanay marka ma niskeed baa miskiinka la siinaya mise kiilo buuxdaa la siinayaa fuqahadu intaasay isugu khilaafsanyihin wax nasana ma wax nasala male nasku wuxuu yidhi uun lixdan miskiin quudi baa lagu yidhi quudintu maxay ku xasishaa wax uun markaa ku filan ama qado ama qureec uun hal mar ku filaan karay quudin bay noqotaa laakiin qiyaasta waa ijtihaad fiqiya wey oo nimba meel intanaa ku ilaan kartay intanaa ku ilaan kartaa marka lagu kala tagay yaa aaar kuso aroortay oon xadiis marfuuca ahayn baabu karaahat lwisaal ah. wuxuu baabu yahay karaahat alwisaali soonka xidhiidhintiisa karaahiyanimadkeeda karaahaysiga la karaahaystay oo shareecadu karaahaysatay soonka xidhiidhintiisa maxaan ka wadnaa xidhiidhinta bimacnaa waataan xalay misaabeynar soo sheegnayo in aad soonkii maanta aad soomanayd aadan caawa afurinba ood berri ku dabaqabato ayaa wisaalka la yidhahda can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal naha wuu reebay can ilwisaali xidhiidhinta soonka la xidhiidhiyo laba beri laysku dabaqabto ayuu nebigu reebay oo dadka u diiday faqaaluu markaasaa waxay ku yidhahdeen saxaabadu innaka adigu tafcaluhu waad samaynaysaa rasuul ilaahayow ilan way ku dayan jireen waxay ku arkaan isagoo samaynaya oo de adigaaba samaynaye bay ku dheheen fa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam lastu ma ihi ka axadikum midkiin oo kale mid idinka mida iyo anugu isku mid mani innii anugu adallu waxaan ahaadaa yucimunii mid uu quudinayo rabbii rabbigay wayasqiinii mid uu waraabinayo ama adallu waxaan ahaadaa yucimunii xaaluu iquudinayo rabbii rabbigay oo wayasqiinii iu waraabinayo idinkoo kale alla iquudiyo aniga i waraabiya ayib maxaa laga wadaa bimacnaa ma waxa laga wadaa ficlan cunto iyo cabitaan aan la arkaynin baa loo keenaa oo cunto xaqiiqiya buu cunaa cabbitaan xaqiiqiyana wuu cabbaa miyaa laga wadaa hadda markaa wisaalba maahe wuuba jabay sida loo badan yahay raajixana waxa weeye yutcimunii wayasqiinii waxaa laga wadaa xooggii sidii ruuxu ha cunay ama wax cabay oo kaleu ilaahay ii yeelaya saasaa laga wadaa ilaa haddii daahirkiisa lagu wadoo la yidhaahdo cunti cabitaan baa la siiyey dee waaba jabayba soonkiiba waa marka wisaalba ma noqonay wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can inabi sal lay wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi iyaakum idinkiiya waxaan u kala digayaa wal wisaala xidhiidhinta sonka la xidhiidhiyo faqiila waxa la yidhi innaka adigu rasuul allow tuwaasilu waad xidhiidhanaysa adba waad isku dabaxidhaysa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slm innii anugu abiitu waan baryaa yucimunuu xaalu iquudinayo rabbi rabbigay oo wayasqiinii i waraabinayo isku kallifa min alcamali camalka xaggiisa maa tutiiquuna waxaad kari kartaan camalka waxaad isku kalliftaan wixiiun awoodiinna waxaydan keri karin dushaa iska saarina waxaa laga wadaa oo tilmaamaya wisaalka waxaa ummadda loogu diiday raxmatan wa taysiiran laanna nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu aad u jeclaa wixii fudud ah, maa khuyira bayna amrayni ila htaara aysarahumaa maa lam yakun iman laba shay nebiga lama doorgelinin ilaa midka fudud buu dooran jiray hadduuna dembi ahayn taysiirkuna ummaddiisa la jeclaa wixii fudud wixii adaygana waa ka ilaalin jiray casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum soomaahin bilmu'miniina ra'uufu raxiim wixii idin dhibaya nebiga salawatu rabbi wixii idin dhibaya culays idinku ah nebigu sal lay slm idinlama rabin shareecadana asalkeedaba iyo mabnaheediiyo qaacidaday ku taagan waa qaacidatu taysiir waa fududayn marka taasay tilmaamaysaa faklufuu min alcamali maa tutiiquuna waxaad kari kartaan isku kalifa laakiin waxaydan keri karaynin dusha iska saarina w ayb xadiistaa waxay ka qaadanayaan jumhuurtu oy leeyihiin xidhiidhinta soonka la xidhiidhaya waa xaaraam wa can caaishata radiallahu tacaala canha qaalad waxay tidhi nahaahum wuu ka reebay dadka annabiyu nebigu sal lay slam canilwisaali xidhiidhintuu ka reebay soonka la xidhiidhiyo raxmatan naxariisasho darteed lahum iyaga uu naxariisanayo fa qaaluu waxay dhadeen innaka adigu tuwaasilu waad xidhiidhinaysaa rasuul qaala wuxuu idhi innii anigu lastu ma ihi ka hay'atikum qaabkiinnoo kale yani sidiinoo kale ma ihi aniga yucimunii waxaa i quudinaya rabbi rabbigay oo wayasqiinii wuu i waraabinaya muttafaqun alayhinna yacni gaajana ima qabanayso oona ima qabanayo saas daraaddeed saddex bari maalmo dhan baan iska afxidhnaan kara waay ee idinkuma yeeli kartaan waay idinkoo kale marka ma ihi waay dhankaas idinkula mid ma ihi ayb wacan abi saciidin alkhudri annahu isagu samica wuxuu maqlay rasuulalahi sal lay slam oo yaquulu leh laa tuwaasiluu soonka ha isku dabaqabaninoo ha xidhiidhinina fa ayukum kiinnii araada doona an yuwaasila inuu xidhiidhiyo falyuwaasil ha xidhiidhiyo xata asaxar ilaa suxuurta laga gaadhayo ilaa hiraabta laga gaadhayo oo xilliga suxuurta waagu soo baryayo ilaa intaasi ninkii ka maarmi waaye ilaa intaa ha xidhiidhiyo ayib qaaluu waxay idhahdeen fainaka adigu tuwaasilu waad xidhiirinaysaa yaa rasuula rasuulka ilaahay qaala wuxuu idhi innii anugu lastu ihi ka hay'atikum sidiinoo kale innii anugu abiitu waan baryaya lii xaaluu ii sugnaaday mucimun mid quudiyo ah oo yucimunii i quudinaya wa saaqin iyo waraabiye oo yasqiinii i waraabinaya mid iquudinaya iyo mid i leeyahay idinkoo kale ma ihi rawahu lbukhaariy baa wariyey abu daawuud ayb wisaalka si ahaantiisa ma xaaraamba mise waa makruuh oo karaaha ku jirta waa sida laysugu khilaafsan yahay daahirka axaadiista waxaa ka muuqata inuu nebigu reebay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa kaloo ka sugan nebigu sal lla alay wasalam markuu diiday oo yidhi iska daaya soonkana aad isku daba qabanaysaan in ay waxoogaa amarkii mayna sidii la rabay u qaadaninoo waxay u qaateen in uusan amar adag ahayn markaasuu wuxuu damcay inuu e, mxuu ahaayey e, yani edbiyo wuxuu yidhi maalin buu la xidhiidhiyey soo inaad xidhiidhinta daysaan maydaan diidin caawa ma afuri kartaan baa la haye waa ah, laysku dabaqabtay berri haddana markii la gaadhay habeenkii dambe oo laba beri iyo habeen ay sooman yihiin ayaa bishii la arkay markaasuu wuxuu yidhi haddii ayna bishu dhalan lahayn waan idinku wadi lahaa kal munakkiri lahum yacnii sidii isaga oo arinta cuquubo ahaan uga dhigahayoo arrinta si ay u daayaan yacni waxaa la dareensiinayaa xidhiidhinta waxa loo diidan yahay idinkaa laydiin danaynaya dhibkaa laydiin diidan yahay marka rabaa inuu taabsiiyo ila wixii haddii lagaa celceliyo waa in lagu yidhaahdo dheriga salkiisa soo taabo markaad dheriga salkiisa soo taabato adaa dan u soo carari sooma marmar buu nabigu samayn jiray sal lay slam sida daa'if oo kale dagaalkii daa'if yani daa'if markuu nebigu tegay sal alay wasalam oo reer daa'if intay xusuuntoodii dhufaysyadoodii galeen la geli waayay oo dhowr goor inta fooda la geliyey rag ay khataris soo gaadhay ayuu nabigu sal lay slam wuxu uhi waanu noqonaynaa diyaargarooba waanu iska laabanaynaa nimankanaan ka laabanaynaa warina keena maya maya galab wid marka la galay mise fooddaa la gelin waayo waa la kululaaday markay kululaadeen kadib yadhi haddana celi rasuul ilaahi ina celi marka yani siyaasa sharciya la yidhaahdaayo sidaadaba dadka iyo adiga dadkaad hogaaminayso dadkaad hogaaminayso waxaa la rabaa marar fara badan waxa aad ka celinayso inay dhadhamiyaan waxa aad u sheegaysa inay fahmaan baa la rabaa saas wey markii kulaylka la arko waa la yeeli soo ma waa midday soomaalidu dhihi jireen muxuu ahaay dadka odayaashii garta geli jiray marka colaadda iyo dagaalka iyo carcartiisa hore lama dhexgalay dhihi jireen waa laisu daayaan markay kala qabtaha yeedhay ay ndhoorto kala qabtaha yeedhay oo nin walba leeyahay ilaahu yaa cidunu idiin soo dira markaasaa la galaa bay dhaha maxaa yeelay markaas warjoog haddaad tidhahda wuu joogi laakiin intuu ordayo isleeyahay wallaahi adaa wax kala fiiqi oo adaa wax dardari oo meeshan muxuu ahaay maalmaba kugu qaadan mayso hadda waxa weyaan waxba kaa yeeli maayo soma sharcan ma aha yani waxa wey laakiin waa uun muxuu ahay maamaahihii soomaalida iyo odayaashii geli jiray laakiin shareecadu waxa weeyaan wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahuma ku bilaawa marka horeba kala qabta laakiin maqsuudku waxa weeye siyaasada sharciga waxa weye shaygu hadduusan markaa xaaraan ahayn dadku inay maqsuudka fahmaan oo taabtaan kadibna awcan ay ku ogolaadaan marar badan buu nabigu samayn jiray salawatu rabbi waslamu aleh marka saas wey ujeeddadu saas qaybta labaadoo waxa weeyaan wisaalka ila saxar ilaa laga gaadhayo suxuurta in laysku dabaqabto ruuxu uusan afurin oo uusan cashaynin xilliga suxuurta marka la gaaro inay cunta ugu horrayso taasi iyadu way bannaan tahay sida daahirka xadiiska ka muuqda faayukum araada an yuwaasila falyuwaasil xata asaxar waxaana sidaa qaba axmed iyo isxaaq ibnulmundir ibnu khusayma iyo jamaaco ka mida culimmada maalikiyada waana sida daahirka xadiis ka muuqato yani wisaalna maba ahaba de wisaal ma aha taqriiban waa uun habeenkii qayb ka midood cuntadii uun iska daysay uun ee wisaal rasmiya wuxuu noqon lahaa maalinta dambe markaad ku darto hore ee isagoo sooman reerkiisa ku dhacay masalo inaan baraarujinna ahayd baanyaan halmaannay masaladaas waxa weeye ninka saddexdii arrimood ee nebigu soo jeediyeyba markuu yidhi ma heli karo xogaagii dambiisha ku jirtay sadaqaysan baa lagu yidhi wax kale lama amrin halkaasaa waxay ka qaadanayaan culimmada qaarkood ay leeyihiin ruuxa hadday kafaara ku waajibto kafaaradiina uu awood u waayo lagu sii lahaan maayo dusha ka sii saarnaan mayse way ka dhacaysaa oo icisaarka iyo caydhnimada iyo karid la'aantaas bay la dhacaysaa sida daahirka xadiiska ka muuqdana waa sidaa leanna nebigu ma dhihin sal lay wasalam intii la helay buu yidhi qaad oo sadaqe laakiin lama dhihin qoortay kaa saaran tahay markaad wax xesho bixi lama dhihin soo ee waxa la yidhi uun intan sadaqayso marka waxa laga qaadan bay leeyihiin ruuxu qayb hadduu heli karana intuu heli karounbaa ku laasimaysa hadduusan waxbaba ka heli karin oo wada awoodi waayana iyadoo dhanba way ka dhacaysa sidaasi ayaa loo deliishadaa oo shaafici fii axadi qowlayhi iyo bacdulmaalikiya ayaa qaba jumhuurtuse waxay leeyihiin dayn lagu leeyahay bay noqonaysaabay qabaan baabu aadaabi alifaari afuridii aadaabteedii iyo wasuxuuri iyo suxuurashadii suxuurashada iyo afuridda aadaabteeda ayuu baabu yahay can ibni cumar radi allahu tacala canhuma wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulalahi sal lay waslam oo yaquulu leh idaa goortii aqbala uu soo qaabilo alleylu habeenkii oo wa adbara uu daba jeediya annahaaru maalintiina ay daba jeediso oo waqaabad ay dhacdo ashamsu qoraxdiina ay dhacdo faqad aftara xaqiiqe wuu afuray assaa'imu kii soomana waa afuray idaa aqbala alleylu min haahunaa oo macnaha waxa weeye dhanka galbeedka ah waxaan dhihi lahaa dhanka bari ah, ah. idaa aqbala alleylu min haahuna dhanka bari haddii habeenku ka yimaado wa adbara annahaaru min haahunaa maalintiina ay xaggaa u sii daba jeediso galbeedka ay u sii socdo iftiinkii baa sii socda habeenkiina xagga ka yimaado qorraxduna ay dhacdo waa afuray kii soobanaa maxaa laga wadaa wuu afuray wakhtigii afurkuu gaadhay wey waa galay ama waxaa laga wadaa waa khabar bimacna alamrioo ha afuro tan way suroobi kartaa mana wacan sahl bni sacdin ana nabiya nabigu sal lay sl qaala wuxuu uhi laa yazaalu nnaasu dadku kama zuulayaan bikhayrin khayr kama zuulayaan maa cajaluu intay dadejinayaan alfitra afurka muttafaqun calayhima labada xadiiba ayb xadiistaasi waxay tilmaamaysaa in e, afurka la dedejiyo oo mar alla markay qoraxdu saa u dhacdo la hubiyo inay dhacdaba yani dadku ay afuraan oo wax kale lala sii sugin taasay macnaha tilmaamaysaa tayib khayriyada ummaddaana ku jirta oo in la yidhaahdo muxuu ahaaye xidigihii ma muuqdaan iyo xaadii lama arkay iyo warkaasoo dhan wax jira maaha xaad iyo xiddigatoona laynooma dirine qoraxda dhicitaankeeda un hubiyaa la ah. saas daraaddeed baa eh, ayagoo saxaabada qaarkood ay leeyihiin nebi allow qoraxdii malaha weli ma dhicin ayuu nebigu afuurka noo diyaariya yidhi maxaayeele marba hadday qarsoonto wabilahi towfiiq war ma jiro wacan abi hurata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal ly wuxuu yidhi yaquulu allahu alla wuxuu leeyahay caza wajal inna axabba cibaadii addoommadayda midka loo kalgacayl badan yahay ilaya xaggayga acjaluhum waa ka ugu degdeg badan fitran xagga afuridda addoommadayda waxaan ugu jeclahay midka xagga afuridda ugu degdeg badan raw axmed baa wariya watirmidii sanadkiisa waxaa ku jira xadiidka quratu bni cabdiraxmaan almucaafiri nin la yidhaahdo almucaafiri oo saduuqun lahu manaakiir ah qura ibni cabdiraxmaan sidaas daraaddeed baa sheekh albaani iyo bacdu ahlilcilmi xadiiska way daciifinayaan ayb bihada lafdi daciif buu ku yahay qaarna axaadiistaa kaley ku xoojinayaane ku macno dhow waxay faa'iidaynayaan uun afurka in la dadajiyo inay sunno tahay in la daahiyana inay tahay khilaafu sunna ayib macnaha lagama wado ayadoon la hubin qoraxdii inay dhacday hala degdego maaha alaslu baqaa'u shamsi waaye asalku waa inay qoraxdii soo jeeddaa asal ah laanna taasaa la ogaa ilaa la xaqiijiyo qoraxdii inay dhacday lama degdegi karo saas daraaddeed waqaabat ishamsu magaalooyinka inta badan ayba adag tahay qoraxdii inay dhacday in la ogaado ayaga aadaanka ayaa la dhagaysanayaa waana sidii wakhtigii nebiga ay salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadku aadaankay ku afuri jireen asagaynan suxuurta ku joojin jireen saanu tegi doona marka aadaanka muctabara laakiin aadaanka laga raba ruuxa aadaamayaa laga rabaa in uu ixtiyaad sameeyo uu daahidna uuna samaynin hubiyana inay qoraxdii dhacdo labada waa inuuinuu daahana waa inuu ka taxadaro inuu qoraxda dhicitaankeeda ka hormarana waa inuu ka taxadaro marka waa mu'taman muctaman weyo isagaasay ummaddu ku afuraysaa ku soomaysaa wahaakada saas isagaa la rabaa inuu dadaalo wacan anasin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu wuxuu aha sal lay yuftiru mid afura ayuu ahaa calaa rutabaatin ruabiyaal buu ku afuri jiray waa jamcu yani ruab ruabaat waa timirta jilicsan intaynan adkaanin ayaa rutab la qabla an yusaliya intuusan tukannin buu afuri jiray jirayoo xabado timira ku afuri jiray fain lam takun hadaysan ahaanin ruabaatun ruabyaal hadayna jirin oo ruab uusan oolin fa tamaraatun timir buu ku afuri jiray timir caadiya ah markaa oo middan innaga aan inala taale aan haysanna fain lam yakun haddaysan ahaanin tamaraatun wax timira hadayna jirinna xasaa wuxuu kaban jiray xasawaatin kabashooyin oo min maa in dhowr goor buu biyo kaban jiray rawa axmed baa wariya abu daawuud watirmidi tirmidi waa taxsiiniye xadiidka waxaa saxiixinaya daaraqutni xaakim dahabi ibn khusayma iyo sheekh albaaniba way saxiixinayaan wuxuuna tilmaamayaa inay sunno tahay in salaada ka hor la afuro in afurka iyo salaada afurka horeeyo oo wuxuu diidayaa dadka qaarkood baa siday afkooda u qabaan intay tukadaan markay tukadaan kadib afuraya waa khilaafu sunna khilaafu sunna sunnada waxa weeye in afur ka hormaro wuxuun ku afur adigu waxaa kaloo xadiisku sida nabigu sal alay wasalam uu kala hormarin jiro rutab hadduu heli karo asagaasuu ku afuri jira hadduu rutab waayana timirtuu ku afuri jira haduu timir waayana biyuhu kaban jiray saas marka marka adoo biyo heli kara haddaad timirba weydo biyaha ku afur markaa wixii kale ha ka dambeeya ambuuse saambuuse iyo mandhaasi mandhaasi iyo hawshoodu ha dambayso taas way maana ayb وcan salmaan bni caamirin dabi qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sl rasuulku wuxuu yidhi idaa aftara uu afurayo axaduku midkiin falyaftir ha afuro calaa tamrin timir korkeed ha ku afuro fain lam yajid hadduusan helin falyaftir ha afuro calaa maa'in biyaha ku afuro fainahu miyuhu biyuhu طuhuurun fainahu biyuhu tahuurun waa mid wax daahirinaya wey tahuurun oo ta'da la kordhigo en uhuurun la dhihin rawa hamsatu shantii baa warisay ila nasaa'iy nasaai mooye xadiidkani waa aciif daciif weeye sanadkiisu maxaa yeelay waxaa ku jirta gabadh la yidhaahda alrabaab addabiya oo majhuula ah ku jirta ayib saas daradeed baa xadiisku daciif ku yahay sheekh albaani caleyh wuu daciifinayaa wuxuuna leeyahay horay waxaan ugu saxiixiyey buu leeyahy xadiidka tacliiqa saxiix ibnu khusayma saxiixu ljaamic saqiirka labadaba waan ku saxiixiyey ilduuf bayna iiga dhacday waa khaldamay ee xadiiska kutubta laga soo wareejiyo daciifka loo wareejiyodaciifka ha loo wareejiyu leh ayb yacni cillada dacfiguna waa gabadhaasoo majhuula baa ku jirta xadiikani iyo kii hore maxay ku kala gedisan yihiin xadiidkani waxa weeyaan amar way waa amar oo nebiga yidhi buu leeyahy xadiidka horena waa ficilkiis marka xadiidku ficil ahaan buu u sugan yahay inuu nabigu timirta ku afuri jiray kadibna biyaha hadduu timirta waayo ficil ahaan bay uga sugantah amaa qowl ahaanoo amar inuu bixiyey ah taas wey midda daciifkama taas wey xadiiska yani macnuhu faa'iidaynayo waana aciif wacan mucaadi bni zuhrata annahu isaga balaqahu waxaa soo gaadhay ana nabiya nebigu sal lay slam kaana inuu ahaa idaa goortii aftara uu afuro qaala mid yidhaah allaahuma laka sumtu wa calaa risqika aftartu inuu sidaa nebigu dhihi jiray baa soo gaadhay ninkaa isaga allaahuma allahw laka adiga dartaabaan sumtu u soomay wa calaa risqika risqigaaga korkiisaanan aftartu ku afuray rawaha abu daawuud baa wariyey xadiisku waa daciif ciladood buu cilladu waxa weyaan waa mursal cillada labaadna waxa weeyaan ninka la yidhaahdo mucaad ibnu zuhra waa taabici majhuul ah waa taabici majhuuloon la garanaynin sidaa waxaa ku cileeya xadiidka labadaa cilo waxaandhiilaha irsaalka waxaa ku cileeya alxaafid almundiri taabicigana waa majhuul labadaa ciladood dartood buu xadiidku daciif leeyahay saas darteed ducadaasi ma sugna allahuma laka sumtu calaa risqika aftartu ma sugna ducadaasi ayb beddelkeeda waxaa sugan duco kale oo uusan sheekhu keenin oo sugan baa jirta marka la afuro oo kan inagaga filan waana xadiidka marwaan ibnu salim wuxuu leeyahay ibnu cumar baan arkay oo yaqbidu calaa lixyatihi fayaqtacu maa zaada cala alkaf yani garhkiisa intuu saa u qabto wixii gacanta dhaafa oo ka siyaada buu jari jiray ibnu cumarna way ka sugan tahay abu hurayrana way ka sugan tahay ayb wuxuu yidhi ibnu cumar wuxuu yidhi kaana rasuululahi sal lay slam idaa aftara qaala nebigu markuu afuro wuxuu dhihi jiray dahaba aldama'u wabtallat alcuruuqu wa habata alajru in sha allah oonkii waa tegey xididadiina waa qoyeen ajirkiina waa sugnaaday in sha allah taasaa sugan marka ducada sugan waa taa amaa tan hore ma sugna waa wacan abi darin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam kaana wuxua yaquulu mid yidhaahda laa tasaalu ka zuuli mayso ummatii ummadaydu bikhayrin khayr ka zuuli mayso ma aharu intay dibdhigayaan asaxuura suxuurta intay dibdhigayaan oo wacajaluu ay dadejinaan asuxuura suxuurashada intay dibdhigayaan oo wacajaluu ay dadejinayaan alfitra afurka intay afurkana dadejinayaan suxuurtana dibdhigayaan khayr ka zuuli maayaan rawa axmed baa wariyay sanadkiisu waa aciif dhowr ciluu qabaa cilada koowaadi waxa weye cabdulaahi ibnulahiica ku jira ibnulahiica ku jiroo sayiulxifdi ah cilada labaadna sulaymaan ibn abi cumaan oo majhuula ku jira cilada saddexaadna cadiy ibnu xaatim alximsi oo isagana majhuula ku jira sidaas daraaddeed xadiidkani sanad ahaan waa daciif laakiin shawaahidiisa ayuu saxiix ku noqonaya oo labada jumlaba way sugan tahay tacjiilu lfitrina waa annagii soo marnay axaadiisteeda ta'khiiru suxuurna axaadiis fara badan baa ku soo aroortay sidaas daraaddeed ka xadiid ahaan iyo macnuhu waa sugan yahay laakiin sanadku waa daciif wacan anasin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam marka dibdhigiddu ka hadda meeshan u keenay suxuurta in la dibdhigo oo xilliga suxuurashada lagu dhoweeyo aadaanka iyo salaadda lagu dhoweeyo ayib waa kii xadiiskii eh, mxuu zayd ibnu haabit ayaa wuxuu sheegay buui inuu nebiga la suxuurtay markaasaa waxaan weydiiyey buu yidhi nebiga suxuurtiisa iyo salaadda intee u dhaxaysay wuxuu yidhi qadru hamsiina aaya konton aayadood qiyaastood bimacnaa konton aayadood in la akhrin karo ayaa u dhaxaysay afurka waxaan ujeeda suxuurta iyo salaadda salaaddii subax kontonka aayadood markaad qiyaasto konton aayadood aadna u dheerdheerayn aadna u gaagaabnayn qiraa'ada ruuxa akhrinayana aan dadejinaynin aanan luudaynin taqriiban waxaa lagu akhrin karaa toban daqiiqo ilaa labiyo toban daqiiqo marka intaasaa u dhaxaysay baa taqriiban ayuu leeyahy adiga almuhim afur suxuurta wakhtigeeda ugu dambeeya ee la joojinayo waa un aadaanka wax ka horray ma leh wax ka horrayba inta ka horreeyo inta aadaanku ka dhacayo dhan waa la cuni karaa maxaa aadaanku waa calaamadda inuu waagi baryayay ku tusayo nebiguna wuxuu yidhi sal lla alay cuna oo cabba xataa yu'adina ibnu ummi maktuum ninkii indhahalaayo aadaanka dambe aadaami jiray ilaa aad aadaankiisa maqashaan iska cunoo iska cabbi markaad aadaanka maqashaan uun joojiya qur-aanka laftiis saasuu tilmaamaya wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alswad min alfajr ilaa waagu caddaado oo idiin kala baxo cuna oo cabba baa leehi meesha maxaa ka cad marka qur'aanka iyo sunnadaba waxaa ku cad wakhti la yidhaahdo waa wakhtigii ixtiyaadka waa wakhti dadaal oo aadaanka ka horraysa oo cunto la joojiyo ma jirto waa uun arrin fuqahada qaarkood ay keeneen oo yidhaahdeen wakhti taxadar meesha ha la geliyo aadaanku markuu soo dhow yahay toban daqiiqo shan daqiiqo ka hor dadka cuntada ha laga joojiyo arrintaana waxaa ku salaysan kalandharrada inta badan la qaybiyo soo ma ahayn kalandharrada ramadaanku markuu soo dhowyah inta badan shariikadaha iyo ay sameeyaanee dadka loo qaybiyo xilliga suxuurta iyo aadaanka wakhti baa u dhexeeya ya waqtulimsaak bay dhahaan waa toban daqiiqo shan iyo toban daqiiqa ka dhigahaya waa waxaan meeshaba ku jirinba xilli ummadda cuntada u bannaanayd inaad cuntada ka joojiso oo ku kuu ilaahay wakhti uu fasaxay nebigiisuna u fasaxay yaad adigu waxaad soo qoraysaa ha cunina yaa ku siiya awoodda waa khalad waay waa jahli marka waa la cuni karaa ilaa aadaanka la maqlo saasuadisutimaamasayo-aankaintuwa can anas radi allahu tacala canhu ana nebiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu uhi tasaxaruu war suxuurta faina asuxuura suxuurtu barakatun ama saxuuru saxuur haddii la siinka la kordhigo waa waxa lagu suxuurtaa la yidhahdaa asaxuur oo siinka la kordhigo assuxuur haddii la yidhahdo la godana waxaa la yidhaahdaa suxuurashada lafteeda oo actionka iyo ficilka markaa noqonaysa macnaha fa ina asaxuura waxa lagu suxuurtaaye ama assuxuuru suxuurashadu barakatun waa barakee rawahu ljamacatu waa warisay ila abaa daawuuda wuxuu tilmaamayaa xadiidkaasi suxuurtu inay baraka ayb ibnundir baa soo guurinaya inay mustaxab tahay oona waajib ahayn suxuurashadu laakiin ajir iyo fadiilay leedahay in marka suxuurta ilaa nebigu yidhahdo sal alay waslam haddaad weydaan xataa waxaad ku suxuurataan biyo ka bada ah, xataa soo kaco biyo ka waxooga yaroo caanaa cab barakadaasi saynu ku dhaafin xadiis kalaad sheegaya isagana allah iyo malaa'igtiisuba inay ku sallinayaan dadka suxuuranaya marka fadiilay leedahay waana sunnadii nebiga sal lay waslam in la ilaaliyaa fiican an camr bni caasin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi qaala rasulu lahi sal lay slm rasuulku wuxuu idhi inna fasla maa bayna siyaamina waxa kala sooca ee kala saaree kala duwa inna fasla maa bayna siyaamina wa siyaami ahlilkitaab ahlulkitaabka soonkooda iyo annaga muslimiinta soonkanaga waxa u dhaxeeyee kala sooca waxa weeye aklatu saxar xilliga suxuurta wax cunideeda xilliga hiraabta wax la cunayo taasaa cuntadaas ama akladaasaa noo dhaxaysaba waxa kala duwaya soonkana kaas rawahu ljamacatu waa warisa ila albukhaariya wabn maajah xadiiskaasi marka wuxuu tilmaamayaa yacni soonkaagu suusan soonka yahuudda ama soonka nasaarada ugu ekaanin waa inaad suxuurato ahmiyatu suxuur buu marka tilmaamaya leanna asalka wax weeyaan oo qur'aanka iyo sunnadu ayayani ka mida maqaasida shareecada ka mida qur-aanka iyo sunnadu taqriiriyeen mukhaalafada gaaladu waa aslun min usuuli shariica gaalada in la khilaafo oo dhaqamadoodi iyo akhlaaqdoodi iyo la khilaafo waa maqsad min maqaasid shariica marka soonkaagu inuu khilaafo soonkii ahlilkitaabka waxa keeni kara aklatu saxar suxuurta ahmiyadeeda marka kutusaysaa iyo inay tahay shay aad muhiim u ah hada bilahi towfiiq wsal allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbi wslem